bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala naadim alcamridiyu raximah اllah bab lmubtada walkhabr almubtada smu raafcuhu muabadu can kuli lafdi caamilin mujaradu walkhabaru smun du irtifaacin usnida مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم الشأن وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا والمبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كانت أهل للقضاء ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بال بكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي هم هما وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال معتبر ومفردا وغيره يأتي الخبر فالأول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور لا غير وهي الظرف والمجرور وفاعل مع فعله الذي صدر والمبتدا مع ما له من الخبر كأنت عندي والفتى بداري وابني قرى وذا أبوه قاري waxaynu ku guda jirnay kitaabkii camridiga ahaa gaar ahaan waxaynu ku gudajinay baabkii ahaa baabu marfuucaati alasmaa markaa waxaynu qaadanay <clears throat> laba baab oo ka mid ah abwaabtii marfuucaat alasmaa labadaasi baab waxay ahaayeen faacilka iyo naa'ibu faacilka baabkani waa kii saddexaad iyo kii afraad oo kamida marfuucaat alasmaa waana baabka loo yaqaano almubtada walkhabar mubtadaa iyo khabarka sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ugu jamciyey baab keliya waa litalaasumihimaa haaliba badanaa way islaazimaan sida haalibka ah, waa ay islaazimaan sidaa aawadeed ayaa badanaa loogu wada sheegaa baab gaara sibaweyhi isagu wuxuu yaqaanaa oo uu ku magacaabaa almabniya walmabniya calayhi <clears throat> magacaasu isagu u nimanka mantiqiyiinta ee manaatiqada la dhahda falaasifaduna waxay u yaqaanaan almawduuca walmaxmuul bay u yaqaanaan nimanka bayaaniyiintuna waxay u yaqaanaan almusnada wlmusnada ilayhi sidaasay magacaanta u kala yaqaanaan oo haddii aad aragtid almabniya wlmabniya calayhi waa mubtadiye khabarkii un haddii aad aragtid laakiin waa waa tasmiyada uu yaqaano ama u bixiyey siiba weyn haddii aad aragtid almusnada wlmusnada ilayhi waa mubtadiye khabarkii un lakin yaa u yaqaanaa nimanka bayaaniyiinta waynu baran doona waynu arki doonaa manaatiqaduna waxay u yaqaanaan almawduuca walmaxmuula marka baabkan wuxuu kaga warrami doonaa intii hore baynu naqaano afar masalo ahaa tacriifu lmubtadai dikru tacriif اlmubtada iyo dikru aqsaam اlmubtada dikru tacriif اlkhabr iyo dikru aqsaam اlkhabr waa intii un markaa sheekhu wuxu uhi raximah اllahu tacaala almubtada almubtadau mubtaduhu ismun magac weeyi ismigaasoo rafcuhu ay rafcu dalika اlsmi ismigaasi rafcihiisa mu'abadun la abideeyey ismigaasoo mujaradun laga qaawiyey oo laga dhartilay an kulli lafdin lafdi dhammaantii laga qaawiyey lafdiga oo caamilin camal falaya wuxuu yidhi almubtadau mubtaduhu ismun ismi weeyi waa mubtadiyo khabar ismigaasoo rafcuhu ay rafculismi ismiga rafcihiisa muabadun la abideeyey bimacnaa abadahu nuxaatu ay ahbatuuhu abada weligii rafcaha ay sugan inuu marfuuc yahay ismigaasoo mujaradun laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi dhammaantii laga dhartiray oo laga qaawiyey lafdigaasoo caamilin camal falaaya marka baydka kan a ah wuxuu ka waramayaa hal masaluu kaga waramayayo halkaa masale waxa weeyi waa dikru tacriifi mubtada mubtadaa tacriifkiisii ayaa uu sheegaya mubtada maxaa la dhahdaa waa ma ijtamaca fiihi alaaatu umuur sidii kitaabkii horeba aynu kusoo baranay waa waxa saddex shardi laga helo alwal kownuhu isma waa inuu ismi yahay maxay naga baxaya mar haddii aynu ismi hadal qaadnay alficlu walxarfu way naga baxaya haddaynu ismi nini laba inoo soo gudagelaya alismu sariixu walismu lmuawalu ismiga sariixa ah ee aan u baahnayn mubtadaha laga dhigayo wax taawiil iyo ka muawalka ah isagu u baahan dhigitaanka laga dhigaayo mubtade ta'wiil u baahan isagu wa an tasuumuu khayrun lakum wa an tasuumuu waa mubtade jumladaas la soo xariraya ismiga halkaa laga soo xarinaya dee waa muawal antaasaa wax soo dhalaalinaysa ay wa sawmukum khayrun lakum markaa ismigaa waxaa noo soo gudagelaya alsariixu walmuawalu bisariix labadaasaa soo gudagelaya waxaana inaga baxaya alficlu walxarfu ka labaad kownuhu marfuuca waa inuu marfuuc yahay marfuucaynu nidhina laba inaga baxay almansuubu walmajruuru mansuubkii iyo majruurkii baa inaga baxay oo mubtade ma noqdaan marfuucaynu nidhina waxay noo soo gudagalay saddex marfuucun lafdan sida zaydun qaa'imun marfuucun taqdiiran sida muusa qaa'imun marfuucun maxallan sida haada zaydun markaa marfuuciina saddexdaas ay soo gudagalay inta dambena wuxuu ku tilmaamaya waa shardigii saddexaad oo maxay wa an yatajarada can alcawaamil lafdiya alcaari can alcawaamil lafdiya so ajrumigu inama odhan waa intii un an yatajarada can alcawaamil lafdiya cawaamisha lafdiga ah ee lagu dhawaaqayo waa inuu ka qaawan yahay caamil lafdiga oo lagu dhawaaqa waa inaanu ka horraynin saddexdaa shardi waxaa laga helay waa mubtadaad odhanaysa tacriifkaasaad u bandhigaysa haddii aad tacriifkaas saddexdii shardi aad ka heshid mubtadaad haysa haddii kale ma hayside markaa maxay naga baxaya wixii lagala hormaray caamil lafdiya faacilka baa kaa baxay de faacilku marfuuc buu ahaa ismina wuu ahaa maxay laakiin ku kala duwan yihin an yatajarada can alcawaamil lafdiya qaama zaydun zayd waa faacilo waynu garanay laakiin maxaa ka hormaray caamil lafdiyaa ka hormaray oo qaama markaa mubtadaha caamilkaa rafcinayaay waa caamil macnawi ah waana ibtidaha iyo bilaabashada weeye afar qowl baa ku jira sidii kitaabkii horeba aynu kusoo sheegnay mubtadaha waxaa rafciya ibtidaha khabarkana waxaa rafciya mubtadaha waa qowl iyo labadooda israfciya taraafaca mubtadaha waxaa rafciya khabarka khabarkana waxaa rafciya mubtadaha waa qowlka labaad qowlka saddexaad ibtidaha labadaba isu mara mubtadaha ibtidaha rafciya khabarkana ibtidaha rafciya waa qowlka saddexaad qowlka afraad ibtiduhu wuxuu rafciyaa mubtadaha mubtadaha iyo ibtidahooda socdaana waxay rafciyaan khabarka laakiin qowlka saxiixa ah maxamed ibnu maaligna uu waxa weeyaan uu sheegay waa qowlka hore oo ah mubtadaha waxa rafciya ibtidaha khabarkana waxa rafciya mubtadaha warafacuu mubtadaan bilibtida kadaka rafcu khabarin bilmubtada warafacuu way rafciyeen mubtadaan bilibtida mubtada waxay ku rafciyeen ibtida waa qowlkii maxamed ibnu maalik kadaka rafcu khabarin bilmubtada waxaa lamid ah rafcinta ay ku rafciyeen khabarkiina mubtadaha waana saa ula socoti waan garanay lata halkaa markaa biilkaa maxaynu kaga baxnay tacriifka uu iska leeyahay mubtaduhu almubtadau mubtaduhu mubtadaa sheekhu wuxuu cabiraya lidaruurati nadmi almubtadau mubtaduhu ismun ismi weeyi ismigaasoo rafcuhu ay rafculismi ismiga rafcihiisa iyo godaalkiisa mu'abadun la abideeyey ismigaasoo mujaradun laga qaawiyey can kulli lafdin lafdi dhammaantii laga qaawiyey lafdiga oo caamilin camal falaaya somaynan fahmin saddexdaa shard waa laga mubtadada intaasu kaga baxay halka waaya wlkhabru smun durtifaacin usnida mutaabiqan fii lafdihi lilmubtada wlkhabaru khabarku ismun ismi weeyi ismigaasoo durtifaacin godaal u saaxiib ah ismigaasoo usnida la tiiriyey huwa ismiga lilmubtada'i ay ila lmubtada'i mubtado loo tiiriyey mutaabiqan xaalu yahay baa la tiiriyey ismigaasi mid waafaqaya fii lafdihi ay fii lafdi lmubtadai mubtadaha lafdigiisa ka waafaqaya lilmubtadaa ay lilmubtadai mubtadaha ka waafaqaya beytkana sheekhu raxima allahu tacala wuxuu kaga warramaya laba arrimood mid waa mida tacriifki wuxuu ku sheegaya khabarka de talabaadna xukun uu leeyahay khabar ayuu ku sheegaya shadriga hore wuxuu kaga warramay tacriifka khabarka khabar waxaa ma ijtamaca fiihi alaaatu umuur waa waxa saddex arrimood ay ku kulmeen baa khabar la dhahdaa alawal kownuhu isma waa inuu ismiyey maxay naga baxay alficlu walxarfu maxay noo soo gudagalay alsariixu walmuawalu ka labaad kownuhu marfuuca waa inuu marfuuc yahay maxay naga baxay almansuubu walmajruuru labadaasay naga baxay maxaa kuu soo gudagalay marfuucu lafdan marfuucun maxalan marfuucun taqdiiran marfuucun lafdan khabarkii ah waa maxay zaydun qaaimun ah, waa marfuucun lafdan marfuucun maxalan isagoo ah waa maxay muxamedun haada isagiiba marfuucun taqdiirana haada ciisa ama muusaba waka saddexdiis way kugu guda jiraan ka saddexaad shardiga saddexaad an yakuna musnadan ila mubtad mubtada waa in loo tiiriyo mubtadu ka warramaya de marka mubtadahae ayuu ka warramaya oo hadda markaan idin idhaahdo zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay qiyaamka yaa lagaga sheekaynaya zayd zaydna waayo waa mubtade ka qiyaamka loo sugee loo tiiriye waayo dee zayd baa loo tiiriye qiyaamka markaan ku idhahdo maxamedun jaalisun maxamed wuu fadhiyaa juluuskan yaan u tiirinaya muamed maxamed waayo waa mubtade de mubtadabun marka waa an yakuna musnadan ila mubtaday waa shadriga qaybta dambe wuxuu kaga warramaya an yuaabiqa alkhabaru lilmubtaday ama an yuwaafiqa alkhabaru lilmubtaday khabarku waa inuu muaabaqeeyo muaabaqada waxaa laga wadaa inuu waafaqo kala mid noqdo mubtadaha shan arrimood fi ah, ifraad mufradnimada waa inuu kala mid noqdo oo mubtadi mufrad yahay khabarkiina waa inuu mufrad noqdo wa fi taniya taniyada waa inuu kala mid noqdo ah, mubtadi hadduu mutan noqdo khabarkuna muana ha noqdo wa fi ljamci jamca waa inuu kala mid noqdo hadii haddii uu noqdo mubtadihii jamc khabarkiina waa inuu noqdo jamc wa fi tadkiir labnimada hadduu mr hadduu mubtadihii mudakar yahay khabarkiina ha noqdo mudakar wa fi taniif dhadignimada haddii mubtadihii muanas noqdo khabarkiina waa inuu noqdo muana shanta arrimood waa inu ka mutaabaqeeyo axkaam aad iyo aad u fara badan buu leeyahay de kitaabkan hadda ma qaadi karo insha allah waynu gaari doona ku gaari doonaa markaa beytkan intaasuu kaga warramay wuxuu yidhi laqmada eega waalkhabaru khabarku ismun ismi weeyi ismigaasoo durtifaacin godaal u saaxiiba ismigaasoo usnida la tiiriyey huwa ismiga lilmubtada'i ay ila lmubtada'i mubtadaha loo tiiriyey mutaabiqan xaal uu yahay ismigaa sidaa la tiiriyey mid ka waafaqaya fii lafdihi ay fii lafdi lmubtaday mubtadaha lafdigiisa xaalu yahay mid mutaabiqaynaya oo waafaqaya ayaa la tiiriyey muna basidan wlkhabaru khabarkii ismun ismi weeyi oo mubtadiye khabar ismigaasoo durtifaacin rafcon u saaxiib ah iyo godaal ismigaasoo usnida la tiiriyey huwa ismiga lilmubtaday ay lalmubtaday mubtadaha loo tiiriyey mutaabiqan xaalu yahay baa la tiiriyey ismigaasi mid fii lafdihi ay fii lafdi mubtadai mubtadaa lafdigiisa ka waafaqaya oo mubtaduu siduu yahay isna noqonaya de halkaana waxaan kaga baxnay khabarkii labadan baydna wuxuu kaga warramayaa tusaalayaal buu ku sheegayaayo amhilatu mubtada walkhabar buu ku tirinaya de mubtadiiya khabarka tusaalayaashoodii wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka qawlinaa odhaahdayada iyo wixii lamid a aanu nidhi zaydun ninka zayd ihi cadiimu shani ay wa qawlinaa wa ka qawlinaa odhaahdayada iyo wixii lamid ah weeye aanu nidhi azaydaani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeyi wa miluhu ay wa milu maa taqadama waxaan soo horu maray waxaa la mid ah azayduuna zaydyaalkii qaa'imuna kuwa taagtaagan weeye wa minhu ay wa min almubtada'i waalkhabari mubtadihii iyo khabarkii waxaa ka mid ah aydan noqode qaa'imun mid taagan weeyi akhuunaa walaalkayo waxa weeyaan waa tusaalayaal yagu sharax badan uma baana sheekh waa tusaalayaal zaydun cadiimu shani wuxuu ku leeyahay fain kana mubtadau mufradan yakunu lkhabaru kadalika mubtadu hadduu mufrad yahay buu shaarixu ku khabarkuna mufrad buu noqonaya zaydun waa mufrad dee cadiimna waa mufrad saxiix wala la mayna ismutaabaqayn waa ismutaabaqeeyen dee kuwa eraabi maayo waayo zayd waa mubtada cadiimna waa khabar inta maanad garanayn inta ad ka weynaateen baynad wa qawlina zaydani qaaimaani ah, in kana mubtadau muhanan yakunu lkhabaru kadalik mubtadi hadii muan noqdo khabarkiina muan noqon azaydani qaaimaani ka warama muna taniyayn azaydani qaaimaanina mana taniyayn mayna ismuaabaeyn way ismuaabaeeyeen culimo wa miluhu zayduna qaaimuuna azayduna in kana mubtadau jamcan kana alkhabaru kadalik mubtadu hadii uu jamc noqdo khabarkiina jamc buu noqonaya azayduna waa jamc qaaimunana waa jamc halkaa wuxuu kuugu tilmaamay khabarka xaqiisu inuu yahay taakhiir inuu ka dambeeyo mubtadaha hase yeeshee waa soo taqadumi karaa wuu soo horayn karaa axkaam baa ka ratibanta waan idin lahaa aad iyo aad u fara badan wاlأصl fi اlأkhbaari an tuأhara wajawazu taqdiima id laa darara alifyaan ku gaari doonaa insha allah akhbaarta waxaa asal u ah inay xagga dambe maraan laakin waxay baneeyeen culimadu taqdiim marka wax dhibi ayna xasilahayn walaslu fi lahbaari an tuahara wajawazu taqdiima id laa darara waynu gaari doonaa shadrigan dambe wuxuu ku tilmaamaya qaaimun akhunaadani qaaimu waa khabar soo taqadumay akhuunaana waa mubtada muahara waan fanimaha oo qaaimun kama dhigi kartid mubtade akhuunaana kama dhigi kartid faacil sada masada khabara shuruud baa la shardiyaa marka marka wasfiguu noqonayo mubtade waxaa ka dambeeyaana uu noqonayo faacilu sada masada alkhabar shuruud baa loo shardiya shuruuddii ma haystaada waxaa kamid a shuruuddaasi wasfigani inuu ictimaado nafyi ama istifhaam sooma dee kama hayno maynu haynaa shuruuddii sida aawadeed qaaiman khabar soo taqaduma ka dhiganaa akhuunaana mubtada muahara ayaynu ka dhiganaa wax dhibina kuma jiro waka wadalika tusaale ka qawlinaa o dhahdeen iyo wixii lamid a ah aynu nidhi zaydu ninka zayd ihi cadiimu shani qadarkiisu mid weyn weeyi aynu nidhi wa qawlinaa waka qawlinaa oo dhahdeen iyo wixii lamid ah aynu nidhi weeyi azaydaani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeyi aynu nidhi wa miluhu madkuurkan la soo sheegay oo kale waxaa ah waa khabar soo taqadume azayduna qaaimuuna waa mubtadiyo maahara azayduna zaydunti qaa'imuna kuwa taagan weeyi wa minhu ay wa min almubtadai waalkhabari mubtadihiiy khabarkii ayuu ka mid ahaaday ayadoo noqode qaa'imun akhuuna markaa iska ilaali khabarku faa'idu keena faa'idada khabarka uu kaga halkiisaa lagu laqmeeyaa mubtaduhuna faa'iide ma keeno markaa laba faa'idaha soo celin qaa'imun mid taagan weeyi akhuunaa walaalkayo saasun dhe ha odhan qaa'imun mid taagan waad anhabaalisay meesha gebigeegiiba waad khaladay marka maxay noqon sida saxdii de khabarka halkiisa ku dhaqmee qaa'imun mid taagan weeyi walaalkayo intaas maad odhanaysa wax kale laguma dirin halkaana maxaynu ku baranay tusaalayaashu baynu ku baranay muxuu inoogu sheegay de wuxuu inoogu sheegay mufrad isagoo isagoo mubtadi noqday mufrad mudakara khabarkiina u noqday mufrad mudakara musane mudakr iyo musane mudakr jam mudakr iyo jam mudakr asmaa lhamsa soo ma intaas kugu sheegay wuxuu yidhi sheekhu wlmubtada halkana wuxuu ku tilmaamayaa mubtaduhu in laba loo qaybiya de ismi daahira iyo ismi mudmara waa intii un ismiga daahirka maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu bilaa qariina ismiga damiirkaana maxaa la dhahdaa maa dalla calaa musamaahu biqariinati takalumi aw alkhitaabi aw ilayba waa intide intaas in badan bay nagu soo noqnoqotay wlmubtadau mubtaduhu ismun ismi weeyi ismigaasoo daahirun banaan ka yaala waaba ismi daahir oo muuqda kamaa mada wadalika tusaale kamaa ay keladii kii oo kale weeyi mada ay tagtay bayaanhu cadayntiisu cadayntiisu halkay zaydun cadiimu shani ka qawlina zaydun cadiimu shani wa qawlina zaydani qaa'imaani wa miluhu zayduna qaa'imuna wa minhu aydan qaa'imun akhuna waxaaso dhan waa ismi daahirade ma mudmar bay ahay la aw mudmarun aw ismun ama ismi weeyi ismigaasoo mudmarun mudmar ah wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka anta adigu niyahow ahlun ay mustaxiqun mid mutaystay baa tahay lilqada ay lilqadaai xukun dadka aad kala xukuntid waad mutaysatay oo halkii aad ku kala xukumaysay wax waad gaadhay ah, waxbaad kala xukumi kartaa kaasina da anta buu soo ma anta buu uga socdaa marka intana dhib male mubtadiun buu laba u qaybiyey dhaahir iyo mutmar waa ka soco haddaba ismiga daahirkii intiisiba u noqonaya ismiga daahirkii sideeddii aan soo barnay soo garan maysaan sideeddiiba mubtada waa noqon karaya tusaale maxay noogu horrayn jiray ya ismufrado musarife zaydun qaa'imun isagoo maala yansarifa axmedu qaa'imun jamu tagsiir munsarif aye arijaalu qawaamuun aye isaga iyo maalaa insarifa ya ya maxaa tirahda dananiiru kahiiratun sax miya idinka laydin dinaya idinkaa soo diiday doonay waayahay jamc muanas saalim alhindaatu qaa'imaatun aye jamcu mudakar saalim azayduna qaa'imuuna maxaa ku hadhay muane azaydaani qaa'imaani maxaa ku hadhay asmaau hamsa tusaale akuuka qaa'imun mayna bastidayn ismigaad arki markaa intiisa u noqonaya de ha fikirina cashirkana la socdaata ilaaliya wlmubtadau mubtaduhu ismun ismi weeyi ismigaasoo daahirun daahir ah wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday ama xaasilun wuxuu ku xasilay kamaamada sidii tagtay de sidaa tagtay waa side de waa tusaalayaasha hore inoo soo maray aw mudmarun aw ismun ama ismi weeyi ismigaasoo mudmarun damiira wadalika tusaale ka anta adigu ahlun ehel ayaad u tahay lilqadaa ay lilqadaa'i xukunka iyo garsoorka bayna annaas aad kala xukuntid ehel ayaad u tahay antada weeyaano de waa damiiru rafcin munfasilin mabniyun cala lfatxi fi maxali rafcin mubtada ahluna waa khabarkii lilqada jaariy majruur weeyaan lilqada jaariy majruur weey soo markis jaariy majruur halkan ku xidhnaa ahlon ahlun baan ku xidhnaa ahlun waa maxay marka ya ficilkiisina ya waay ahlun baa lagu xidhayaayo liannahu mudaminun macnaa mustaxiq Ah, ayuu dhehsan yahay ahlon ay mustaxiqun lilqada halkaa intaasaynu kaga baxnay waa aqsaamtiisii weeyaan walaa yajuuzu libtidaa bima tasal min adamiiri bal bikuli man fasal ana wa naxnu anta anti antuma antuna antum wahwa wahya hum huma wuxuu yidhi sheekhu walaa yajuuzu ma banaano alibtidaau bilaabasho bimaa ay biladi kii lagu bilowdo itasala la xidhiidhay bicaamilihi caamilkiisa la xidhiidhay damiirka caamilkiisa la xidhiidha ma banaana in hadalka lagu bilowda kainan xaal yahay maagaasi mina damiiri damiir xaalada uu ka mid yahay bal yajuuzu waxaa banaan alibtidaau bilaabasho ayaa banaan bikulli ma ay bikulli ladii kii dhammaantii lagu bilowdo infasala ka soocmay can caamili caamilkiisa ka soocmay so maynaan fahmi beytkana kaga warramaya damairtii in laba loo qaybiyu ka warramaya damiir mutasila iyo damiir munfasila mutasila maxaa tahay de in soo sheegnay shee mutasilka maxaa la odhan jiray maa laa yubtadaw bihi lkalaam walaa yaqacu bacda ilaa fi اlاkhtiyaar infisaalkuna muxuu ahaa maa yubtadaw bihi lkalaam wa yaqacu bacda ilaa fi اlاkhtiyaar waxaa kale oo uu inoogu sheegayaa damiirka munfasilkiihi yakunu mubtadaan mubtadu noqonaya damiirka mutasilkiina laa yakunu mubtadaan saa ula soco damiirku hadduu mutasil yahay mubtado ma noqdo haddii uu munfasil yahayna mubtaduu noqdaa kamayna fasidayn baydka kale soo socdana damiirkii munfasilka unbu kuu tirin doona laqmada hadaba u fiirso laada waan garananaa de waa la naafiya limaada war la naahiy naahiyadu waxbay jismisaa miya naafiyadu wax ma jismiso waaya maxaa u daliila maxay nagu yidhi ya wajasmuhu bilam walamaa qad wajab walaa walaamin dallataa cala alab dee alabatu salaadaas laada naahiyada dalaba tarki baa tusinaysa walaa yajuuzu alibtidaa'un waa maxay waa faacilkii bima tasala qaacidaynu soo qaadana kitaabka habeenkii ugu horeysan bilaabayno alxamdu lilahi aladii qad wafaqa qaacidaynu ku qaadana yaa xasuusa ismu lmawsuul mac silatihi fii quwati lmushtaq tiibaa kugu taala sheekh haylaawi walaa yajuuzu ma banaano alibtidaau bilaabasho bima tasala ay bilmutasili mutasilka lagu bilowdaa bicaamilii caamilkiisa la xidhiidhay min adamiiri xaal yahay mutasilkaas bal bikulli man fasal bal yajuusu waxaa banaan alibtidaau bilaabasho ayaa banaan bikulli man fasala ay bikulli munfasili de munfasil dhammaantii lagu bilowda waa qaacidada muqararkaa weeyaan lianna isma almawsul macsilati fii quwati lmushtaqi waka walaa yajuusu ma banaano alibtidaau bilaabasha ma banaano bimaa ay biladii kii lagu bilowdo hadalka itasala la xidhiidhay maagu bicaamilihi caamilkiisa la xidhiidhay kaainan xaalu yahay maagaasi min adamiiri damiir xaalada uu yahay bal yajuusu waxa banaan alibtidaau bilaabasho ayaa banaan bikulli maa ay bikulli ladii kii dhammaantii lagu bilowdo infasala soocmay huwa maagu can caamilihi caamilkiisa ka soocmay damaana waniga hore inugu sheegay oo mar nakiran waxay noqonaysaa maxay nakiratun mawsuufa jumlada ka dambaysaana sifay noqon marna waxay noqonaysaa macrifa mawsuula jumlada ka dambaysaana silay noqonaysa waa intunbaa ku jirta ma macaanideedana hore inagu tilmaamo toban macna ahaan jirta soo ma in fara badan way nagu soo noqnoqdeenoo waad fahamteen bayna ta ka soo wawa damiirka ana weeyi aniga wa naxnu anaga anta wa anta adiga anti wa anti gabar yahay adiga antuma wa antuma labadiinana o idinka antuna wa antuna dumar yaho idinka antum wa antom jamicina ragga lala hadlayo idinka wahwa kii maqnaa wahya tii maqnayd hum wa hum jamci raggee maqnaa huma wa huma labadii maqnaa wahuna jamci dumarkee maqnaa aydan noqode aadaya idu ayda ama idu ayda waaya faljamiicu dhammaan faljamiicu ay fa jamiicu lmudmaraati mudmaraati la soo sheegay dhammaantood ithnaa cashara laba iyo toban weeyi waqad madaa dhab ahaan waxaa tegey minhaa kaa'inan xaalu yahay minhaa damaa'irta xaalada uu ka mid yahay mithaalun tusaalaa tegey mithaalkaasoo muctabarun la tixgeliyo miaal aad iyo aad loo tixgeliyo ayaa tegay bu guri sheekoo hore kuusoo maray iska ilaaliy miaal fi lua alcarabiya waa miaal miaal maada iska ilaali waa miaal waan fahnama miaal waa sidaa kitabka inoogu qorayo miaal ha ugu dhawaaqin iska ilaali wuxuu ku leeyahay damaairtu munfasilki waa labiiyo toban labiiyo tobankaasaa mubtada sheekh noqonaya de labiiyo tobanka biictibaari lmacna waynu soo baran imisa loo qaybin jiray qismu ykhtasu biاlghaaibi qismu yakhtasu bilmutakalim misay ahaayeen laba ana waa mutakalim keliya naxnuna waa mutakalim maca alghayra ama mutakalim mucadimu nafsiya labadaas waa mutakalim anta waa maxay waa mukhaaab mufrad oo mudakara antina mukhaatabo mufradaa muanathaa antumaana mukhaaab musanaa mudakaran kaana aw muanatha antunana waa jamcu niswa almukhaaabaat antumna jamcu dhukuur almukhaaabiin wahwana haa'ib mufrada wahyana haa'iba mufrada humna jamcu dhukuur haa'ibiina humaana ya haa'ib muhana oo mudakaran kaana aw muanatha hunana jamcu niswa aayibaat ah marka mutakalimkii misuu yeeshay laba mukhaadabkiina shan aayibkiina shan waa labiyo toban kaa sheekh labiyo labiyo tobankaa weyaan haddaba garanay labiyo tobankaasi kolkaynu ficilka joognay afcaasha markaynu soo marinay baabulfaacil markaynu faacilka joognay ujeeda cafwan dhowr maraaxadaynu ka taagnay ayaynu iska istaagnay saddex dhinac waya soo ma biictibaari almacnaa iyo biictibaari alicraab iyo xagga itisaalka ficilka ay la xidhiirsadeen wixii kasoo baxay dee ficil iminka lama xidhiirsanayaan sooma iyagiibaa mubtada somaynaa fahmi labadii mulaaxade kalaa kuu taallade biictibaari macna waynagaa qaybinay xagga icraabkana dee maxalkaa laga icraabaya oo icraabka og waa maxalli ee maaha lafti taqdiirina maaha intaa ma fahni dhib mala de ana damirun xabedaan ka icraabno ana damirun ana damiru rafcin munfasilun mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin mubtada qaaimun br mbtad marfuu bmubtad calamt rfi damt aahiraة lى akhiri inta kalena he fakis alى ali mayna basideen ila kitabki horan waynu kuso dhiganay wuxuu yihi sheekhu ana wa ana wahwa damiirka munfasilkii ana weeyi wa naxnu weeye anta wa anta weeye atum ilaa ahadi anti wa anti weeye antuma wa antuma labadiinana idinka weeyi antuna wa antuna jamcina dumarka lala hadlayo idinka weeyi antum antum jamcina ragga lala hadlayo idinka weeyi wahwa kii maqnaa weeyi wahya tii maqnayd weeyi hum wa hum jamci ragga maqnaa weeyi huma wa huma jamci ragga eh, labadii jamce maqnaa weeyi labadii maqnaa weeyi ama labaadan ama dhidigaadan wahuna jamci dumarkee maqnaa weeye ayba noqode faljamiicu haddaba dhammaan intan laguu soo sheegay dhammaantood faljamiicu ay fa jamiicu lmudmaraat mudmaraadda dhammaantood itnaa cashara laba iyo toban weeyi waqad madaa dhab ahaan waxaa tegey minhaa kaainan xaalada ahaaday minhaa ay min adamaa'iri ama min almudmaraati mudmaraadda xaalada u ka mid ahaaday mithaalun tusaalaa tegey waa faacilkii madaaye mithaalkaasoo kaanta ahlun lilqada aw mudmaran kaanta ahlun lilqadaada wlmubtadas mudaahirun kamaa madaa aw mudmarun kaanta ahlun lilqada waa mithaal aada loo ictibaariyo oo see loo ictibaarinaya wuxuu ku leeyahay macnuu xambaarsan yahy waxa weeye haddii naxwi waxa soo dhigatay kitaabkana halkaa aada soo gaadhay waxaad istaagishaa in shahaado lagu siiya bu ku leeyahy sheekh shahaado awinisiya soo mari shahaadadaasi waa maxay laba qof haysaysoo mubtadiye khabar isku haysta waad kala saari kartaa buu kuleeyahay soo dulb cilmi maad gaadhin shahaada weyn maad qaadatuu kuleeyahay mar haddii aad kala saaraysid labadaasi dee anta ahlun lilqada marka haddaba mubtadiye khabar aad kala garatay anta ahlun lilqada buu yii waa mihaal muctabara marka ka soo wamufrada waayruhu yaati lkhabar falwalu lafdu ladi fi nadmi mar halkana wuxuu doonaya khabarka inuu inoo sheego aqsaamtiisa mubtadiso laba looma qaybin daahir iyo mudmar daahirkiisu waa imisa sideed mudmarkiisuna waa imisa isku geed labaatanka wey sheekh labaatankaa jawaada gashada halkana wuxuu doonayaa inuu inoo sheego khabarkii khabarka isbilowga ugu horeysa laba loo qaybinaya khabarun mufradun wa khabarun hayru mufradin khabar mufrada iyo khabar hayru mufrada haddaba khabarka halkan waxaa loo yaqaanaa mufradka ah horeyn waynu usoo sheegnay maxaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waa waxa jumlo aan ahayn jumlo wax shabahayna aan ahayn maxaa la odhanayaa ka mufrad baa la dhada baablicraabna maxaa la odhan jiray maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa alhamsa baabulcalamna maxaa la odhan jiray maa laysa murakaban baabulkelimana maxaa la odhan jiray maa nuia bihi maratan maa nuia bihi mara waaxida waa wax mar keliya lagu hadlo mid keliya noo dhimande afartaa waynu soo marnay kaynoo dhimanna weli maynaan gaadhin haddaynu soo taqdiiminana waa baabullah allatii tacmalu camala inna iyo almunaada maxaa la idhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf mufradku idlaaqaadka ama isticmaalaadka shantaa ayuu maraa dee shantaba iska xifto shantaba waad dhigatay mid keliya kugu dhiman in kastood kitaabkii horeba kusoo qaaatay shantabade ka soco haddaba mufradkii isla garanay ayru mufradkiina afar buu noqonaya ayru mufradkiina marka ugu horeysa si ay kugu fudato waa laba waa jumle iyo shabihun biljumla waa marka ugu horeysa waa jumle iyo shabihun biljumla jumladaa laba loo qaybinayo jumlatun ismiyatun wa jumlatun ficliyatun haye shabihi jumlahana labaa loo qaybinaya daraf iyo jaarun wa majruurun mayna basidayn yay kaa khaldamin isbilowga ugu horaysa labaa loo qaybinaya khabarun mufradun wa khabarun hayru mufradin khabar mufrada iyo khabar hayru mufrada khabarka mufradki waa maxay maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla kaasaa la dhahda marka baabkan la joogo marka maxaa kuusoo gudagelaya ismigii daahirka aqsaamtiiso dhan mayna mufrad noqon waa mufrad haye hayru mufradkuna marka ugu horaysa waa laba la odhanaysa saasaa fududay waa jumle iyo shabihun biljumla haddana jumlada laba u kala saar jumlatun ismiyatun wa jumlatun ficliyatun shabihun bijumlahana laba u kala saar dharfun wa jaarun wa majruurun mana basidayn intaasuu kaga warramaya saddexdan bay ka soco wa mufradan wagayrahu yaati lkhabar falwalu lafdu ladii fi nadmi mar wayatida qaado wayati waa imanayaa alkhabaru khabarkii waa imanayaa mufradan xaalu yahay buu imanayaa mid mufrad ah waayrahu ay waayr mufradi mufrad ayrkii xaalada uu yahay buu imanayaa falwalu ka hore waa mufradke allafdu lafdi weeyi alladii lafdigaas soo mara maray ay huwa ladiigu binaa inaga ina maray fi nadmi gabayga dhexdiisa inagu maray armanayna soo marin halkuu inagu soo maray halkii ka soo bilowka qawlina zaydun cadiimu shani ka soo bilow waxaaso dhan mayna mufrad ahayn dee mufrad baa la odhanaya ya khabarkii oo noqday mufrad munsari mufrad munsarifa zaydun qaa'imun isagii noqday mufrad maa laa yansarifa aye ya hada axmedu saxiix wala la axmedu hadii tira mubtadad ka khabar baan doonaya marka jamcu tagsir munsarifa jamu tagsir munصarifa isagoo munصarifa haaulaai rijaalun jamcu tagsir maa laa yansarifa tilka masaabixu aw tilka masaajidu nasaxay isagii oo jamcu maanasu saalima alhindaatu qaa'imaatun isagii jamcu dakaru saalima azayduna qaa'imuuna isagii oo asmaulkhamsa ya zaydun akuuka ama haada akuuka wade saxiix wala la waa basiid qaybtiisa labaadna halkaas kuga warrami dona laqmada haddaba u fiirso wwogaan qaasa wayati baad ugeynaysaa alkhabarana maxaad ka dhigaysaa faacilkii kolkaa halkaad ka xaalinaysaa mufradanta faacilka khabarkaad ka xaalinaysaa de waad fahamtay ma wayati waa imanaya alkhabaru khabarkii waa imanaya mufradan xaalu yahay buu imanaya khabarku mid mufrada waayrahu ay waayra mufradi mufrad ayrkii xaalada u yahayna wuu imanayaa tarkiibka iska ilaaliya culimay falwalu ka hore waa mufradke allafdu lafdi weeyi alladii lafdigaaso mara maray huwa ladiigu binaa inaga ina maray fi nadmi gebayga dhexdiisa inagu soo maray de mina basidayn ka gudub waayruhu mufradka ayrki waayruhu ay waayrlmufradi mufradka kayrkii maxsuurun waa la koobayaa fi arbacin afar dhexdood baa lagu koobaya ayru mufradkina afar bugwey sheekh laa ayru ey laa hayrularbaci afarta kayrkood jaa-izun mid banaan maa ah, sheekh wax banaan ma afartaasuma noqonaya bu kuleeyahay wa hiya afartaasi adarfu darafkii weeyi wlmajruur wljaaru wlmajruuru weeyi wa faacilun faacil weeyi kaainan xaal u ahaaday faacilkaasi mac ficlihi ficilkiisa miciisa xaalada u ahaaday alladii ficilka oo sadara soo fulay huwa ficilku minhu ay min alfaacili faacilka ka soo fulay wlmubtadau mubtada weeyi kaainan xaalu ahaaday mubtadahaasi maca ma ay maca ladii kii mici xaalada uu ahaaday lahu ay istaqara sugnaaday huwa maagu lahu ay lilmubtadayi mubtadaha u sugnaaday kaainan xaalu yahay maagaasi min alkhabari khabar xaalada u yahay mayna basidan intaa weeyaan bu kuleey hayrulmufradkina waa afartaa da afartana dhib male shuruudahay leeyihin xagga dambaan ku iyo faacil mac ficli waxa ka fiican kitaabka horena aynu odhan jirnay faacil mac marfuuci sina faacilkana wuu soo galo iyo mubtade mubtade maxaa weheliya dee khabarkiisa waa inta waa jumlatun ficliyatun iyo jumlatun ismiya waaba inta soo maynaa fahmi waka laqmadun u fiirso wuxuu yidhi wagayruhu ay wagayru lmufradi mufradka kayrkii maxsuurun waa la koobaya fii arbacin afar baa lagu koobaya laa hayru ay laa hayru dalika madkuurkaa la sheegay kayrkii jaa-izan mid banaan maaha mid banaan maaha jaaizman malaa marki hore jaaizan weyan mid banaan maaha wahya arbacadaasi adarfu ah, darafkii weey wlmajruur ay wljaaru wlmajruur weey wa faacilun faacil weey darafkay ku cadfan tahay khabarkee kaainan xaal u ahaday faacilkaasi mac ficlihi ficilkiisa miciisa xaalada u ahaaday alladii ficilka oo sadara fulay huwa ladiigu oo ficilka ihi minhu ay min alfaacilda faacilka kasoo fulo faacilka uu sameeyey wlmubtada mubtada weey kaainan xaal u ahaaday mubtadahani maca ma ay maca aladi kii micii xaalada u ahaaday lahu ay istaqara sugnaaday huwa maagu lahu ay lilmubtadai mubtadaha u sugnaaday kaainan xaalu yahay maagaa mubtadaha u sugnaanaya min alkhabari khabar dee xaalada u yahay soo basiid maa ka soco intan dambe muxuu kaga warramaya wuxuu kaga warramaya amiladii hayru mufrad ayuu kaga warramaya kaanta wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday anta adigu cindii ay mustaqirun cindii agtayda mid ku sugan baad ahaatay walfataa wiilkii dhalinyarka ahaa bidaari kainu wuxuu ku sugnaaday bidaari ay fii daari datayda dhexdeedu ku sugnaaday wabnii inankaygiii buu yidhi qara'a wuu akhriyey huwa ibnigu wadaa kan abuuhu kan aabihii qaari'un mid wax akhriyaya weeyi intii tusaale muna kuu sheegay sheegay shee muxuu anta cindii waa maxay darafkii oo khabar noqday walfatha bidaarina waa maxay jaari majhuurkii oo khabar noqday wabni qara jumladii oo khabar noqotay jumladii ficliyadii wadaa abuhu qaari jumle ismiye oo khabar noqotay mayna basiidahayn anta damiiru rafcin munfasilun mabniyun cala alfatxi saasaa kuu fudude fii maxali rafcin mubtada cindii darfu makaan mansuubin cala darfiya وcalaamaة nasbi fatxaة mqadaraة calى ma qabla ya ilmutakalimi manaca min duhuri ishtiqaal اmaxali bxarakati munaasaba sooma cindi mudaaf ya ilmutakalimi damiir mutaصil mimya sukun fi maxali jarin mudaaf ilayhi mayna basidayn wdarfu fi maxali rafcin habr laakin qowlkaasi waa laga raajixsan yahay qowlkaasi waa laga raajixsan yahay oo aqwaal baa ku jirta aqwaal ayaa ku jirta qowlka raajixiina waa mutacalaqa jaariya majruurka iyo darafku ay ku tacaluqayaan ee maxduufka ah ayaa khabarkaa laakiin taqriiban limubtadi sheekhanina wuxuu guuri le darafkaa noqonaya buu guure see sheekha haddii aan ku maro waa kan muuqdee darafkaa wey ilaa saddex qowl baa ku jire qowlka muctamadkaa laakiin mutacalaqa jaariya majruurka iyo darafku ay ku xidhmayaan ee maxduufka ah baa khabarka ah oka waan fahnima ya laakiin halkan taqriiban lilmubtadiha sida sheekhan ummadda ku maray kan laftiisaba ka dhigo oo maxaa ohanaysaa wadarfu fi maxali rafcin khabarmubtada wada ohanaysa wlfata wa mubtada marfuucu bilibtida wacalaamat rafin damat muqadarat cala lalif manaca min duhuriha tacaduru liana alif almarsa laa taqbalu lxarakata bidatiha kama ana aljibaala laa taqbalu lma bidaari alba xarfi jarin daris majruurun bilba wacalaamatu jariha ya kasratu daahiratu ala akhiri kama cala ra'yin maliki waxbaa kad qadarin sheekh tarku lmawjuudi wa alab lmafquudi laysat min baab lxikma waxbaa saxiijin bu leeyahy ya haddii kalena maxaad odhanaysaa kasrat muqadaratun ala khiri manac midura ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba saasaad odhanaysa markaa hee waljaaru walmajruuru fi maxali rafcin khabar si sheekheenu maray haddii kalena mutacalaqa ayaa ah maxay ayaa khabarkiia wabni dee waa mubtade qara'a jumlada ficliya soo ma arkaysa ee faacilkiina uu huwa yahay fi maxali rafcin khabarilmubtade aaba raabidka isku xidhayaana raabidkuna waa damiirka mustatirka a dee huwa a wada daadaas waa ismu ishaare waana mubtade abuhuna waa mubtade labaad qaarin waa khabarka mubtadaha labaad jumlada ismiyada ee dambe ee abka ka bilaabma iyo khabarkiisa fii maxal rafa khabar mubtada awal ayna raabit abuhu damiirka ku jira weyan waaba inta wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday anta adigu cindii agtayda mid ku sugan baa tahay walfataa wiilkii dhalinyarka ahaa bidaari ay kain wuxuu ahaaday bidaari fi daari daartayda dhexdeeda mid ku sugan wabni inankaygii qaraa wuu akriyay huwa ibnigu wadaakan abuuhu kan aabihii qaariun mid qaari ah oo wax akriyaayo weeyi halkaa waxayna kaga dhamaaday bab mubtada walkhabar axkaam fara badan baa ka ratimaanta insha allah kutubta dambaan dib u dhigan doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk